بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه هي الصفحة الثانية من الشريط رقم اثنين وأربعين من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رحمه الله تعالى isagoo صفxadana ay ka bilaabmayso xadيiث رقم ثمنمية ستة وثلاثين قال رحمه الله تعالى وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس qوم مجلسا dad ma ayna fadhiisanin weligood mجlis oo lam yذkuru الlaha taعaalى فيhi alla ayna ku xusin oo tasbiix iyo takbiir iyo taxmiid iyo qur'aan aqris iyo wacdi ay khayr isfaraan iyo waxba aynan la imaanin ee sheeke iyo qosol iyo maadiya sida ugu jireen uun ay ku kala dareereen walam yusalluu calىa nabiyihi salى اllahu alيyh wali wslam nebigoodina ayna ku sallihin salى اllahu alayh wali wasalam ilaa kaana calayhim tira dushooda waxaana ahaanaysa tira tiradana waa ti labadii macno en soo maray ay lahayd oo khasaara mise dakano iyo eed eed fain shaءa cadabahum hadduu doono alla waa u cadaabayaa wain shaءa afara lahum hadduu doono an alla u dembi dhaafaya allahuma اغfir lana atub عalayna ووفقna lma تحب وترضاه rawaahu التirmidي وqala xadiiثun xasn صحيix xadiiثun xasan buu yihi waana xadiidku sidaa uu sheegay waa ka sarreeyaayo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu الألbاني في صحيح الجامع الصغير وعنه رضي الله عنه عن رsuuلi الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal man qacda مqعدا qofkii meel fadhiista lam ydkr الlaha taعaalى فيha lana ku xusin kana عalayhi min الlahi tira وman اضطجca مضجعا qofkii meel seexdana lam yadkur illaha tacaala fiiha leanu ku xusinna kana calayhi min allahi tira rawahu abu daawuud waqad sabaqa qariiban wa sharaxna tirata fiihi tiradaas waxay tahayna waan sheegnay wuuna mar dhowuuna soo hormaray oo raqam humnumiya wa tiscata cashar buuna ku soo hormaray wa mxuu ahaa halkaasuu marka xadiidkan kadu kusoo hormaray waana xadiid xasana buu ahaa xasanahu الsheikh الألbaniي fi saxiix jaamiع صغيr fi silsila alaxaadiiث الصaxiixa baab الru'ya wmaa yatacallaqu biha hurdadii marka kolka waxyaalaha tawaabicdeeda ee hurdada ka dhasha waxaa ka mid a in waxyaala lagu riyoodo marka ru'yadaasuna waxay leedahay aadaab bay leedahay sida muxuu ahay macnaheeda ulajeedadeedu waxay tahay iyo qofka loo sheegayo iyo sida loo fasirayo qaala allahu tacaala wmin aayaatihi manaamukum bاlleyli wالnahaar alla subxaanahu wa tacaala calaamaadkiisa waxaa ka mid mida ah xikmadiisa iyo qudradiisa iyo awooddiisa tusinaya manaamukum billeyli waannahaar seexashadiinna habeenka iyo maalintii aada seexataan manaam kaasaa la yidhaahaa marka hadda se waxaad moodaa alimaamu nawowi radia allahu canhu inuu manaamka ku fasirayo uyada nafteeda kaa noqon karaysa iyaduna noomka naftiisa ama ru'yada nafteeda marka waa calaamaad calaamaadka alle ka mida oo wax lagu garto weeyaan وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال سمعtu رsuuل الله صلى اه عليه وسلم يقول lm yبق min النبوة إlا المبشiraaت nebinimadii ma ayna ka harin ilaa waxyaalihii bishaaraynayay mooyaane nebinimadu marka waxay leedahay أجزاء iyo صفاad iyo bay leedahay waxyaalaha ay ka koobnayd ee furuucdeeda ana ee nebinimada mustalzamaadkeeda ana waxaa ka mid a ah waxyaalo mubashiraad ahoo dadka khayrka ugu bishaareeyaa ka mida ah. qaal wama lmubashiraat qaala ru'ya saalixa ru'yada runta ah ee qofka mu'minkii uu arkaayo ama loo arkaayo loogu loogu riyoonayo isuu ku riyoonayo ee mubashiraadkay ka mid taho waa juz min ajza'i nubuwa ka mid ah oo nebinimadii oo loo qaybiyey afartan iyo lix qaybood loo qaybiyey qayb ka mida weeyaan oo waa tusid iyo bishaareyn uu ugu bishaaraynayo qofka mu'minkaa malag alla usoo diray uu waxyaalo fiicfiican oo ku farxo uu tusinayo weey taas marka iyadu waa mid aan go-aynin oo jiraysa weeyaan hadiyo goor jirta rubunimadayna ka mid ahayd rawahu الbukhaariy وcanhu radي allahu canhu ana nebiya sal l slm qaal ida اqtaraba الzamaan markuu zamanku soo dhowaado yani qiyaamahu oo aada u soo dhowaado lam takad ru'ya lmu'mini takdib uma dhowaato qofka mu'minkaa ru'yadiisu inay been sheegto had iyo goor waxay noqonaysaa run bay noqonaysaa waqtiga aakhiru zamaanka ahee qiyaamuhu ay soo dhowaadaan ile waqtigaas waqti fasaad iyo xumihii ay badan doonaan weeyaan dadka mu'miniinta macuunadooda iyo bashaaradooda alla uu siiyona waxay badataa marka ay muxuu ahay uu dadka iimaankiisu uu daciifo oo xumuhu uu bato inta mu'miniinta ee saadiqiinta ah waxyaalo mubashiraad ah alla subxaanahu wa tacaala oo qalbigooda dejinayo oo alla subxaanahu wa tacaala iimaankooda uu ku sugaayo ayuu ku caawiyaa taasayna ka mid tahay marka ru'yadantadu wa ru'ya almu'min qofka mu'minkaa ru'yadiisuna juz-un min sittatin wa arbaciina juz-an min annubuwa waa juz oo ka mida nebinimadii oo loo qeybiyey afartan iyo afartan iyo lix qaybood loo qaybiyey juz ka mida weeyaan muttafaqun calayhi sida ay uga mid tahayna shuraaxda qaarkood waxay ka ku fasireen maxaa taqsiim zamani bay ku fasireenoo waxay leeyihiin rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam waxa lagu bilaabay oo nebinimada waxa ugu horreysay ru'yada saalixadaba ugu horreysay waa taasuna waa sax waa sidii xadiidka caaisha fii saxiix bukhaari waa xadiidka ugu horeeya saxiix albukhaari ee xadiidka caaisha siday ku sheegtay weeyaan marka muddadaasuna waxay ahayd bay leeyihiin lix bilood intii ka dambaysa marka ru'yadii intii ka dambaysa ayaa waxyigii yaqdada ahaa uu ku soo degay oo saddex iyo labaatan sannadood uu ku soconayay saddex iyo labaatan sannadood marka marka loo qaybiyo lix lix bilood loo qaybiyo waxay noqonayaan lix iyo afartan muxuaha qaybood bay noqonayaan marka muddadii nebiga salى اllahu alيه wala slam ru'yada saalixada loogu waxyoonayay waxay u dhigantaa kolkii kuwaas loo feeriyo juz-un min sitatan wa arbaciina juz-an minha saasay ku fasireen laakiin marka sidaasu muxaqiqiintu ma ayna ka raali noqonin ibn khaldun iyo fii muqadimati ay ka mid yihiin oo waxay ku fasireen oo sida sawaabka ana insha allahu ah xagga quwada iyo idraaga ayaa laga wadaa nebinimaduna waa waxyi muxuu ahay ru'yada saalixadihiina waa waxyi min allahi subxaanahu wa tacaala oo sidaa daraaddeed bay xaraam kabiira u tahay in laga been qof waxyii ka been buu noqonaya laakiin marka nebigu sida uu waxyigaas loo soo bandhigay loo waxyooday uu u idraagayo nebinimadiisa waxyigeedu uu xoogiisu yaa wuxuu ka badan yahay kusoo laban laabmaa dadkan kale mu'miniinta ah ee waxy loo waxyoonayo ee manaamka ah yuu wuxuu ka sarreeyaa intaas oo goor yani afartan iyo lix qayb mar mutafaqun calayh wafii riwaayatin asdaqukum ru'yaa asdaqukum xadiiثa ka idinku run badan xagga ru'yada oo ru'yadiisu idinku runsan tahay waa ka warkiisu idinku rusan yahay qofka markuu warramayo aan been sheegin ru'yadiisu iyaduna been ma noqoto dadka marka qofka ugu runlowsan ayay ru'yadiisuna ugu runsan tahay وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ر'aنيi في المناaم فqd ra'aنيi qofkii igu arka ru'yo igu arka fsyrani baan ujeeda fsyrani waa igu arki doonaa فlyqr lafdigaas aan sheegna horta racad ku dhacayna soo ahna wuu imaan doonaayo qofkii ru'yay ugu arka manaan ugu arkaayo uu soo jeedna waa igu arki doonaa aw bise wuxuu dhahay kaannamaa ra'aanii fi lyaqda wuxuu la mid yahay si isagoo eh, soo jeed igu arkay oo kale laa yatamaalu shayطaanu bi shayطaanku iskuma kay suureeyo qofkii igu riyooda manaam igu riyooda oo manaam igu arkaayo soo jeedna waa igu arki doonaa soo jeedna waa igu arki doonaadaan marka maxaa laga wadaa ma intuu nool yahay in soo jeedka igu arki doonaa baa laga wadaa sidaa dad waa ku fasireen oo marka kolkuu sakaraadii iyo waxay noqotaba qaarna waxay ku fasireen soo jeedku igu arki doonaa yani fi اlaakhira qaar saasay ku fasireen xaqiiqadeedana alla unba um ogle kole kolley ba xadiidku saxiix weeyaan qaybta kalena marka waxay tahay qofkii manaam igu arkaayo anigu arka xaqiiqooda arkay ee ma aha shayطaan isku soo kay suureeyo ani isaga soo kay dhigay ma uu aha lianna suuradayda alla waa ka manciyey rasuulka alla sal ly slm suuradiisa alla shayطaan waa ka manceeyo iskuma shabihi karo isagoo kale iskama dhigi karo marka taasuu daraaddeed buu xadiidka intiisa dambe ay fasiraysa u leedahay laa yatamahalu shayطaanu bi yani laa yatasawaru walaa yatashabahu shayطaanu bi shayطaanku iskuma kaysooran karo oo iskuma kay maseli karo anigoo kale iskama dhigi karo oo qof intuu anigoo kale isaga soo dhigo manamka ugu yimaado rasuulkii baan ahay salى الlaه عalيه alي slm ma dhihi karo mutafaq عalayh marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan qofkii suuradiisii xaqiiqiyada ahayd ku arka suuradiisa xaqiiqiyada ahayd qofkii ku arka ee uu lahaa shamaaishiisa iyo kutub sunna iyo ay wariyeen asxaabdiisa ay wariyeen qofkaas weeyaan qofka marka uuna muxuu ahaay isagay arkay marka laakiin waxa weeyaan qof kale oo kastaba shayطaan waa isku soo shabihi karaa oo suuradiisu shayطaanka kama mancoona oo waxaa suurowda inuu qofkii ama waalidkii ama saaxiibkii ama ustaadkiisii ama muxuu ahaaye qof weli ah ama caalim ah oo u qofkaasu xurmaynayo oo uu ku kalsoon yahay inuu intu isku soo shabaho hebel baanahay ama sheekh hebel baanahay waxaasu ku faraya ku yidhaah sida dadka qaarkood ay yidhaahaan muxuu aabbahay baan arkay waxa iisoo bixiyo waxa iisoo sameeyey buu yidhi meel sidaas oo kale marka inuu shayطaan qof kale oo dhan isku soo shabaho sheekh cabdulqaadir jilaani baanahay sheekh uways baanahay hebel baanahay sheekh nuur xuseen baanahay waxa sidaasa inuu ku yidhaaho oo marka waxyaalo uu faro waxyaalahaas xataa daahirkooda haba ahaado wax iska fiican eh waa suuroobi karaysaa laakiin rasuulka alla salى اllahu عalayhi waali wasalam waxaa weeye isaga ma suuroobaysa inuu shayطaan isku masilo oo suuradiisa alla waa ka manciyey متfq عalayhi و عن أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه ولي وسلم يقول إذا رأى أحadكم رؤيا يحبها waa aadaabta marka ru'yada sida loo qasoonayay qofku markuu ku riyoodo ru'yo uu jeclaysto oo wax wanaagsan oo farxadla ah faإنama hiya min الlahi taعaalى alle xaggiisay ka timidoo waa mubashiraadkii xadiidkii u horreeyey uu sheegay oo malag alla uu soo diray ayaa muxuu ka farxinaya oo waxyaalo filan falyaxmad illaahi calayha alla ugu mahadnaqo walyuxadis biha ha ku sheekeeyo ha sheego wa riwaayatin falaa yuxadis biha ilaa man yuxib yaanu uga warramin ilaa qofu jecel yahay ba qofu jecelya ku kalsoon yahay oo si xun inuu uga fasiro muxuu ahay uga aamin yahay mooyaane qof kale yaanu ku fasirin qof necab iyo qof maangaabahoo aan ka fiilsanaynina waxun iskaga dhufanayo iyaan u sheegin qofku ku kalsoon yahay uu yaqaano eh, fahmigiisa iyo tadayunkiisa iyo eh, sidqigiisa iyo saaxiibnimadiisa mooyaane qof kale yaan ugu warramin waidaa ra'aa gayra dalika waxa waxaan ahayn hadduu arko mima yakrah wuxuu nacbaystaa fainamaa hiya min ashayطaan waa tahwiil iyo ka naxdin shayطaan uu ka naxsanayo weeyaane falyastacid biاllahi min shariha allaha ka magangala sharkeeda oo acuudu billahi min shari maa ra'aytu iyo acuudu billahi min shari ru'yaaya haadihi waxyaala sidaas ha yidhaaho walaa yadkurha liaxadin qofna yaanu u sheegin fainaha laa taduruhu waxba ma yeelayso ma dhacaysa in allahu tacala muttafaqun calayh abu salama ibn cabdiraxmaan radi allahu canhuma baa wuxuu dhihi jiray markuu xadiidkan kada weriyo intii xadiidkan kale aanan maqlin waxaan arki jiray kolka qaarkood riyooyin xunxun baan arki jiray oo aan la bukoon jiray oo la jiran jiray oo maalmo dhan aan naxdintooda la jiifi jiray markaanse xadiidkan kada arkay waxba uma aaba yeelo laakiin haddii marka intuu qofkii uu rumaysto ilaa ilaa waxaas igu dhacay waxaasaan ku aan arko oo ku riyoodo waxaas igu dhacay uu ilaaho isxumeeyo waxaa suurooda inuu ku dhaco niyadiisa alla u qabto hadduu qof intuu dadka intuu u sheego ay dadkii si xun uga fasiraanna sidaas inay u dhacdo yo iyadana suurowdo muttafaqun calayh وعn أbي qتاadةa رضي الله عnه qال qال النبي صلى الله عليه وaليه وسلم الرؤيا الصاaلحaة وفي رواaية الرؤيا xasنة bay ahayde min allahi allah xaggiisay ka timid oo waa waxyi xulmu eleladkuna min الشhayطaan shayطaan xaggiisuu ka yimid faman ra'aa شhayئa yakrahu qofkii arka wuxuu u nacabaysto falyanfut ha u candhuuftufo can shimaalihi bidixdiisa ثaلaaثan saddex goor ila shayطaanka dhanka bidixdu ka yimaada shayطaan baana waxa kala tusay oo kaga naxsanaya walyatacawad min الشhayطaan shayطaanna ha ka cawdu bilah acuudu billahi min الشhayطaan الrajiim intuu ilaa saddex goor agga dhanka candhuufta ha u tufo shayطaanka ha ku tufo ha dulleeyo oo ha ihaanaysto faإnaha laa tadurhu waxba yeeli mayso mutafaqun عalayh wالnafhu nafkun latiifun laa riiqa fiihi waa afuufid yar oo sida ee lagu tilmaamay sida kolka qofku uu cinab iyo cuno laftiisa s isaga ku isaga yidhaaho oo kale ah. Ah. Ah. ah oo laa riiqa macahu canduka ayna la jirin wa can jaabir radi allahu canhu can rasuuli اllahi sal ly slam qaal idaa ra'aa axadukum ru'ya yakrahuhaa qofku markuu arko ru'yo u nacabaysto falyabsuq can yasaarihi tanaa candhuufta nafteeda ka dhigta marka ha u tufo agga candhuuf ha u tufo xagga bidixdiisa ah ثaلaaثan saddex goor wlيstacid bالlahi min الشhayطaani ثaلaaثan saddex goorna ka cudu bilayso waliyataxawal can janbihi aladii kaana calayhi dhinaciisii uu jiifayna ha iska bedelo dhinaci dhinac aan hayn ha u seexdo rawahu muslim marka taasaa marka iyaduna mxua aadaab ka ah marka ru'yada aadaabteeda baa intaas ka mid ah xun gaar ahaan inuu qariyo inuu ka cudubilaysto shayطaan saddex goor inuu dhanka bidixdaa candhuf tufo inuu muxuu ahaaye iska bedelo dhinaca u jiifay وعن أبي الأصقع واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم ma min إna min أعظم الفrا الفrا waa جمع firya firyaduna waa اftiraha been abuuradka been abuuradyada inta ugu waaweyn waxaa ka mida أn yدعiya الرaجuل إilىa غayri أbihi ninku inuu ku abtirsado aabihi waxaan ahayn ama qabiilkiisa qabiil aan ahayn uu sheegto ama hebelkii lagu yaqaana ku aan inuu ku abtirsado nin hebel hebel baan uu yidhaaho aw yuriya caynahu ama ishiisa uu tusiyo maa lam tara waxayna arag waxaana arag yidhaha hurriyada waxaasaa la itusay waxaas waa la arooriyo dad sidaa ku faana baa jiro oo waxyaala ayna arag iyo sheeg sheego oo yidhaha waxaasaa xalay la itusay xalay saasaa layii oday masigta muxuu ahay ku yaalay isku raran ee maqaamka ay dhihi jireen oday ka kici jiray maxuu ahay lixdanaadkii iyo toddobaatanaadkii iyo xalay waxaasaa la itusay dhihi jiray baa jira alle wuxuu sheegi jiray inuu d goor goorde wuu badin jiray arrintaas aw yaquula ama calaa rasuuli llahi sal alay wasalam ka sheegsiiya rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam maa lam yaqul waxaanu dhihin dhihin rawa buhaari saddexdaasaa beenaha ugu dara beenaha waxa ugu waaweyn oo ugu inta ugu waaweyn bay kamid mid yihin bu weliba ileh inta ugu waaweyn iyagu ma wal aha beenaha inta ugu waaweyn waxaa ka mida saddexdantada inuu abtirkiisu qofku bedel soo garanayo weliba gaalnimo aya mxua haddiita qaarkeed ku sheegtay arrinta dambe yani waa dembi kabiira oo kabaairta usii waaweyn ka mid a ah. inuu abtirkiisii soo garanayo iska bedelo oo intuu aabihii oday xun iyo maalan intuu ahama cidda uu ka dhashay cidda liidii wax sidaas ay ahayd iska bedelo idhaan reer hebelaa nahay ama annaga reer hebel haddaan nahay meeshaasaan gallaayo ciddan nalagu sheegay iyo wax sidaas iyo kama mid ihin iyo waxa uu yidhaaho ama odaygiiba uu iska bedelo iyo inuu waxaanu riyoonin ku riyoodo sheegto inuu ku riyooday iyo inuu rasuulka alla sala allau alayh wasalam uu been u nisbeeyo oo rasuulkaas sidaa iyadu uu yidhaaho wax uu garanayaba wax uu garanayo haddaanu garanaynin marka iyadu kuma jirte kuwaas inta u waaweyn bay ka mid yihiin been abuurashada rawahu الbukhaarي marka waxyaalo kale iyaguna jiro axaadiid kale ay sheegtay oo ay ka mid tahay inuu ninku qabiilo dhan uu haayo nin qabiilo ka mida intay ishaayaan qabiiladii dhan uu ninkaa daraadi u caayo reer hebel kana yihiin reer hebel waxaas inuu yidhaha taasoo aad iyo aad u fara badan aad iyo aad u fara badan reer hebel waxaasay sameeyeen reer hebel kaasay yihiin reer hebel waxaanay yihiin eh, ama dowlad dhan shacbigeed oo qabaa-il fara badan ka kooban eh, eed qaarkoodun lagu arkay isagoo dacayna u suuroobi karin qofka waxaa ku hadlaya inuu tira koob dadkaas oo dhan uu wada arkay oo arrintaa uu ku arkay oo uu sameeyo mxaaha mxaa istiqraa' kaamila uu kaama uu sameeyo aan u suuroobi karaynin uu xugun xun uu saaro shacbi dhan ama qabiilo dhan taasuna marka waa arrin aad iyo aad u foolxun aad iyo aadna u fara badan had iyo goor ka maqlayso hadda soomaalida dhexdeeda isdhahaya soomaalidu kanay tahay soomaalidu kanay tahay way liidayaan dadweynaha soomaalida o dhan bay wada liidayaan iyaga oon tajaarib iyo aan baaritaan iyo istiqsana aan u lahayn ayay marka hal qof iyo waxay ku arkeen iyo soomaalida oo dhan oo hanaynaya ama carabta oo dhan bay leeyihin carabtu kanay tahay sacuudigu kanuu yahay masriyiintu kanay yihiin bakistaaniyu waxaas ha la iska ilaaliyo tagow dad walbaba waa ku jiraan dad wanaagsan iyo dad xuniba waa ku jiraan arrimahaasu aad bay u badan yihiin waa in la iska ilaaliyo aad bayna u dembi badan yihiin kitaabu الsalaam baabu fadli الsalaam wاlأmri biifshaa'ihi qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkuluu buyuutan غayra buyuutikum xataa tasta'nisuu watuslimuu calى ahliha dadkiina mu'miniinta ou hagelina guryo aan guryihiinna ahayn ilaa aad isogeysiisaan isdareensiisaan dadka oo idan طalabtaan oo aad salaamtaan dad kale tasta'nisu yani tasta'dinuu ama tastaclimuu inaad dareensiisaan oo aad salaamtaan dad kalena oo la idin idna mooyaane si kale ha ku gelina xataa muxuu ahay gurigiisa naftiisa yuu cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu xaalo wanaagsan buu lahayo markuu guriga kusoo dhowaado soo dhihi jiray caguhu dhulka kusoo garaaci jirayo dadkiisu isdareensiinaya marka waana salaamaya kolkuu soo galayo marka gudigiisa qofku idan ugama baahno ma soo gala ma dhahayo isaga naftiisa laakiin waa inuu usii digo dadkiisii oo inuu sii digo ah, haddii haween kale oo bartiho soo wareega iyo la joogaan iyo si ay ah, muxuu ahaaye ay jidka ugu banneeyaan iyo wax sidaas oo kale qaala allahu tacaala فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مبaaركة طيبة markaad guryo gashaan salaama naftiina salaama naftiina salaama salaam xag alle ka timid oo wanaagsan oo barakaysan salaam naftiina salaama marka maxaa looga jeedaa oo wuxuu dhahayaa qofku wuxuu dhahayaa assalaamu calaya isagu miyuu dhahaya may ma dhahayo dadkuu salaamaya marka naftiinna salaamada waxaa laga wadaa walaalihiin salaama baa laga wadaa ahalkiinna iyo dadkiinna iyo qaraabadiinna iyo walaalihiinna muslimiinta salaama marka salaamtii uu walaalihii salaamayay baa qofkii laga dhigayaa wuxuu naftiisii salaamayo taasuna marka waxay tusinaysaa sida dadka muslimiinta ay isugu xidhxidhan yihiine hal qof oo keliya uga dhigan yihiin sida xadiidka nucmaan ibni bashiir radia allahu canhuma uu sheegay ee uu ku sheegay aan soo marray hadda ka horna ee u dhihi jireen muslimiintu waxay la mid yihiin siday isugu naxariisanayaan ay isugu xidhxidhan yihiin ay isugu qalbi nugul yihiin hal qof oo keliyaho xubintii xanuuntaba inta kale oo dhan oo ay la qandhanayaan oo la hurda seegayaan taasuu la mid yahay taanna waxaa la mida ee aayadda kale iyaduna dhihi doontaa walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima taas marka ragga qaarkood waxay ku fasireen mufasiriinta qaarkood laa taqtuluu ikhwaanakum walaalihin halaynina marka uu dilku walaalkii dilay ayaa waxaa laga dhigayaa dil uu naftiisa dilay baa laga dhigayaa marka waxyaalaha noocaas oo kale ah ee muslimiintu muxuu ahay siday isugu xidhxidhan yihiin isku mid u yihiin isugu duuban yihiin caddeeye iyo nusuustanu ka mid tahay nusuus kaleo iyaduna marka insha allah aan gaari doonno oo dhihi doona dadka muslimiinta uhu waxay ka yihiin cadowgooda hal gacan bay ka wada yihiin iyo marka nusuusta noocaas oo kale ah waa kuwa caddaynaya waxdada muslimiinta iyo isku midnimadooda isku duubnidooda iskaashigooda isjacaylkooda isu naxariistooda caddaynaya weeyaan marka laakiin yaa garanaya arrinta iyada ah qofkii un alla uu waafajiyo un baa garanaya nasأl اllah alcaafiya waqaala tacaala faidaa xuyitum bitaxiyatin xayuu biaxsana minha aw rudduuha markii salaam la idin salaamo salaama mid ka fiican salaama ama iidii un ku celiye ah, <clears throat> salaamtaa marka la salaamayana mid afka keliya ha ahaato ama mid muxuu ahaayey ficil uu la jirana ha ahaato sida la sheegay sayidna xusein ibn cali radi allahu canhuma yaa waxaa la sheegay jaariyadtiisa ayaa ubax ku salaamtay oo xidhmo ubaxa iyo usoo qadintay oo ay ku maamuustay markaasuu isaguna xoreeyey aayaddanka uu soo deliishaday <laughs> wa qaala tacaala hal أtاaka xadيiثu ضyف إbrahima الmkramiina id dkluu عalayhi faqaluu سلاama qala سلام waa aayadii aynu soo maray marka malaa'igtii alle عalayhim الصلaaةu وaسلاam ee nebiga alle ee ibraahima loo soo diray u bishaaraynaysay ee bani aadam isaga soo dhigtay way salaameen isna salaamtii uu ka qaaday salawaatu الlahi وaسلaaمه عalayhim وعn cabdاللahi بni cمr رadي الله عanهma أna rajuلا sأل النبya صلى اه عlي sلم baa nebigu wuxuu su-aalay sأل rasul ه صل ل sلم ayu lislaami khayr islaamnimada qaybaheeda keeba ugu khayr badan qala تطcmu الطعاama وتqرأu السلاaم عlى man cرفta وman lam تcriف متfq عalيه cuntadaad bixinaysaayo qofkaa taqaaniya qofkii kalebana waad salaamaysaa xadiidkana waa soo maray شhan boqol iyo konton isagoo baan kusoo maray waana متfq عalيه وعn أbي هurayرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم qاal لma khلق الlه taعaalى آdم markii alla subxaanaه wa taعaalى abuna aadam uu abuuray salawaat ullahi wasalaamu عalayh yuu qaala ku yidhi idhab fasallim calىa ulaa'ik tag oo kuwaas oo salaam waa tan waxay sheegaysaa xadiidkan kad wuxuu sheegayaa facweynida ay leedahay salaamtan islaamiga ah diiniga ah iyo wktigay soo bilaabatay wktigii jinsiga bashariga a la abuuray ee qofkii u horreeyey ee uu ka tarmay bani aadamkao dhan uu ka tafriirmay kolkii la abuuray kolkaasaa markaas la jideeyey halkaasay taariikhadeedii ku siman tahay ilaa jannadana waa socon doontaayo daa'ima weeyaan daa'ima weeyaan oo ma go-ayso marka waxyaalahan kada kale ee dadku rag ilbaxnimada moodayaan ee maxaa subax wanaagsan iyo galab wanaagsan iyo ama carabi ama afaf kale iyo waxyaalahaas ay ku yidhaahaan waa inay ogaadaan middana ka fiican oo ka qadiimsan oo mid alla uu amray oo alla uu baray dadka ah weeyaan marka wuxuu yidhi alla subxaanahu watacaala orodoo kuwaasoo salaam kuwa uu sheegayaana waa kuwe nafarin min almalaa'ikati juluus koox malaa'igahoo fadhfadhiday ayuu yidhi soo salaam fastamic limaa maa yuxayuunaka soo dhegayso waxay kugu salaamaan yani ay kugu jawaabaan soo dhegayso fa innahaa taxiyatuka wa taxiyatu duriyatik waa salaamtaada iyo salaamta ubadkaaga ay noqon doontaa fa qaala markaasuu aadam wuxuu yidhi calayhi الsalaam assalaamu عalaykum buu yidhi faqaala markaasu yidhi assalaamu عalayka وraxmat الlah fazaaduuhu waxay iyagu ugu dareen xayu baxsana minhaa bay isticmaaleene waraxmat ullah raxmat ullahi bay ugu dareen muttafaq عalayh وعn أbي cmaarة الbrاء بن cاaزب رضي الله عنهma qaala أmranaa rasuul الlahi صلى اه علي sلم rasuulka allah wuxuuna faray bisabcin toddobuuna faray biciyaadaةi الmariiض qofka jiran booqashadiisa waitibaaci اljanaa-is iyo janaasooyinka raacitaankooda wa tashmiiti اlcaatis iyo qofka hindhisooda ducayntiisa yarxamuka allah la yidhaha bisharti inuu isaguna alxamdu lilah yidhaaha weeyaane wanasri e, daciif qofka tabarta yar oo la taageero oo laga dhiciyo qofka e, dulmiyaya wa cawni lmadluum iyo qofka la dulmiyaya la caawiyo e, nasru daciiftaasu marka cawn lmadluumka way ka caamsan tahay oo taageeradiisa wixii uu qabsan kari la-yahay iyo wuxuu u baahan yahay iyo lagu taageero iyo ka dhicinta cadowgiisa laga dhiciyaaba marka labada weydiid uga sheegaysa tanuse waa cadow ka dhicinta keliya wa ifshaau salaam wa ifshaai salaam iyo salaamta oo la badiyo oo la baahiyo oo sidii xadiidkii cabdullahi bni cumar qof walba salaam kii la garanay kan la garanayninba wa ibraari lmuqsim iyo qofka dhaartay oo dhaartii looga dhabeeyey in dhaarta laga jebinin muttafaqu calayh wahada lafdu ixdaa riwaayaati اlbukhaariy xadiidku mar horena waa soo hormaray mar dambena waa imaan doonaayo laba boqol iyo soddon iyo sagaal buu kusoo hormara sideed boqol sagaashan iyo afarna waa ku iman doonaa wa can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lah sal alay slam laa yadkulu ljannata laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu janno ma gelaysaan ilaa aad mu'miniin noqotaan walaa tu'minuu xataa taxaabbuu mana mu'miniinna ma noqonaysaan ilaa isjeclaataan awalaa adullukum oo miyaanan idin tusaynin calaa shay-in wax oo idaa facaltumuuhu taxaababtum kolkaad samaysaan aad isku jeclaanaysaan afshu salaama baynakum salaamta dhexdiinna ah baahiya oo farabadiya xadiidkaasna waa soo maray waana rawaahu muslim wa صaxiix وعan abi yuusuf cabdالlahi bni salaam alsraaئili radي allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sal ه alay slm rasuulka alla ayaan maqlay yaquul isaga oo leh yaa ayuha الnaas war hoydadiyahow afshu salaama salaamta badiya waadcamu طacaama cuntada bixiya wa silu larxaam qaraabada xiriiriya wasalluu tukada wannaasu niyaam isagoo dadku ay hurdaanna tukada tadkulu aljannata bisalaam jannadaad nabadgelye iyo dhibyaraan ku galaysaane allahuma adkilna aljannata bisalaam rawaahu التirmidiyu وqaala xadiiثu xasanu صaxiix wa huwa kama qaal alxadiiثu صaxiix صaxaxahu الشhيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وفي غيره وعن أبي الطفيل أبي بن كعب رضي الله عنه وعن أبي الطفيل وعن الطفيل عن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما cabdullahi bni cumar buu u imaan jiray oo la fadhiisan jiray majliskiisa wuu la fadhiisan jiray asxaabtiisii buu ka mid ahaa ninka ina ubayihi fayaqduu macahu ila suuq suuqu maalin walba wala jarmaadi jiro kolkay mxaa majliska isugu yimaadaan wuu dhihi jirayna kan suuqa aan aadin markaas suuqa uu aadayana waxba ma aanu ka soo iibsanaynin oo sicirka aad soo ogaatid iyo wax ka iyo midna uma aanu aadaynin marka wuxuu leeyahy faidaa qadawnaa ila masjidi ila suuqi markaan suuqa u jarmaadno lam yamura alayhi lam yamura cabdullaahi cabdullaahi ma aanu soo maraynin calىa saqaaطin mid alaab alaabeeya العaalamiin والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlahi وعlى آliه وأصحaaبه أجمعين أmا bعd فإن hذا هو الشhريط الثاني والأربعون من أشhرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به ونفعنا بعلمه نفع المسلمين بهذا الكتاب وببقية علوم الإسلام وهذا الشhريط يبدأ من الباب رقم مئة أربعة وعشرين baabu jawaazi الاstilqaaءi calى اlqafا xadiidka in loo seexdo dhabarka loo seexdo banaanaanshihiisa wadci ixdى rijlayni calى اlأkraa midna midda kale la kor saaro idaa lam yakaf inkishaafa alcawra haddaanu qofka ka baqaynin inay cawradiisu ay faydinto oo marka kolkaa cawrada inay fidinta laga baqaayo waa hadduu labada lugood intuu mid kor u qaado midda hoose midna uu dul saaro oo hoostana kalsuumi iyo sarwaal iyo waxmatoona aanu ku xidhnayn kolka aanu iskana warhaynayno inu islaawo laga yaabo inay mara intay hoosu dhacdo cawradiisu hoosta ka soo baxdo iyo iska suurowda wa jawaazi alqucuudi mutarabican muxtabiya iyo banaanaanshaha isagoo gabangaabsan oo muxuaha labada lugood intuu isdhaafiya hareeraha jilbaha u kala bixiyey oo doonyeysan muxuu ahaaye oo mara ama gacmihiisa ku doonyaysana jilbaha ku qabsaday inuu sida u fadhiisana inay bannaan tahay can cabdillahi bni zayd radi allahu canهuma anahu ra'aa rasuula اlahi sal l sl rsulka alluu arkay mustalqiyan fi lmasjid masjidka dhexdiisa isagoo dhacdiida dhabarka u jiifa waadican ixdaa rijlayhi cala اlأkraa labadiisa lugood middoodna ta kale kor saaray muttafaqun calayhi wa can jaabir bni samurata radi allahu canhu qaala kana nebiy sal l slm idaa salla alfajra markuu salaada subaxa tukado tarabaca fii majlisihi meeshuu fadhiy buu gabagaabsan jiray xataa taطluca shamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo xasnaa'a iyadoo qurux badan ama xasanan yani طuluucan xasanan xadiiثun صaxiix rawahu abu dawuuda wagayruhu biasaniida صaxiixa abu dawuud iyo غayrkii ayaa xadiidkan kada wariyey biasaniida صaxiix ayuu leeyahay sidaas wa sheekh imaamu الnawowi radي allahu canhu isagu saasuu leeyahay xadiidkan kadu صaxiix buu ka dhigaya xadiidkana wuxuu leeyahay sheekh rabaxse wuxuu leeyahay wasanaduhu xasan وأخrajahu muslim bilafظ kana laa yaqumu min muصalaahu اladii yusallii fiihi الصubxa aw اlغadaata xatى taطلca الشhمس faإida طلعت الشhمس qaam وkanuu yتaxadaثuuna fayأkuduuna fي أmri الجاahiliyaةi fayضxakuuna وytabasm sidaasuu muslim horta isagu lafdigaas ayuu ku wariyey marka kaasaa marka shaahid xadiidka kada u ah الشheekh الألباني xadiidka marka صaxiix buu isaga ka dhigayo صaxiix الjaamiع الصغيir ayuu ku sheegay markaas weliba wuxuu sheegay oo tilmaamay inuu muslimna xadiidkan kada wariyey وعن بن cمر رضي الله عنهma qال رأytu رsuuل الlhi صلى اه عليه وسلم rasuulka allaan arkay بفinaaءi الكacba kacbada ardaageeda muxtabiyan biyadayhi isagoo labadiisa gacmood doonyeysan yani labada gacmood jilbaha kusoo qabsaday fadhigiisa masjidka intuu dhex fadhiyana saasuu u badnaan jiray haakadaa sidaas yani sida buu tilmaamay wawaصfa biyadayhi الاxtibaa gacmihiisii buu doonyeysigaas uu ku tilmaamay wa huwa اlqurfusaau qurfusana kaa waa la yani kadaloobna waa la yidhaahaa وعan qaylةa binti mkrma radي allahu canha qaalat ra'aytu النabiya sal ly slm nabigaan arkay wahuwa qaacidun اlqurfusaa isagoo kadaloob u fadhiya falamaa ra'aytu rasuula الlahi sal ly slm markaan rasuulka alla arkay almutakhashica fi اljilsa ee ku khushuucsan fadhigiisa furcidtu ayaan jareeyey oo qarqaray min alfaraqi cabsi daraaddeed iyo hayba daraaddeed rasuulka salى الlaه عalيه wali wslam weliba dhar duugana kolkaa waa xidhnaa sida riwaa kale ay ugu caddaysay riwaayatu tirmidi rawaahu abu daawuud watirmidi waana xadiidkan kada xasan weeyaan oo sheikhu اlalbani wuxuu xasan kaga dhigay fi صaxiixi aladab اlmufrad wa mishkaat اlmasaabiix wa mukhtasar الshama'il الmuxamadiya labadaaba taxqiiqa labaad taxqiiqa hore hortii hore ضaciif buu ka dhigay sheikh اlalbani xadiidka kada horta hore ضaciif buu ka dhigi jiray laakiin gadaal waa ka noqdayoo xadiidka xasan buu ka dhigay marka nebigu salى الlahu عalيh wali wasalam sidaas waa u fadhiisan jiray kadaloobka waa u fadhiisan jiray isagoo kadaloobka wax ku cunayana in la arkay waa kaynu hadda ka hor soo maray wa can shariid bni suwaydin radi allahu canhu qaala mara biya rasul lah sal sl rasuulka allah isoo maray wa ana jaalisun haakada anigoo sidaa u fadhiya aad mid dantada ugu fadhiisada waa mid dadka dad aad u fara badan ay u fadhiistaan weeyaan oo nebiguna sal ly slam uu u diidayo ninkan kada saxaabiga yahay haakadaad uu sheegayana marka waxay tahay waqad wadactu yadii alyusraa gacantayda bidixda waxaan dhigay khalfa dahrii dhabarkayga gadaashiisa wataka'tu waxaana ku cuskaday calaa alyati yadii gacantayda badhideeda yani gacantayda meesheeda dambe salka ah ee buuran ee faraha meeshay isaga yimaadaan gadaashooda ah ee baabacadu ay ku soo dhammaato halkaasoo alyada ka wada halkaasaa dhulka ku cuskaday anuu sidaa u fadhiyo soo maray maxaa fara badan dadka sidaa u fadhiista faqaala markaasuu yidhi ataqcudu qicdat almaqduubi calayhim ma waxaad u fadhiisanaysaa kuwii alla uu u cadhooday siday u fadhiisan jireen saasaad u fadhiisanaysaa taasna marka waa inkaar weeyaan istifhaamkaasu rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu اlalbaniyu fi jilbaabi اlmarأaةi اlmuslima wa wuxuu yihi weliba waa calىa sharطi الbukhaarي xadiidkanu marka waa صaxiix wey waana fadhi aad dadka ay ugu fara badan yihiin dad badan oo dalabatulcilmi iyo wadaadda iyo qaar badan oo dabaqaad kala gadisanayna aad ku arkaysaan waa in taa la iska ilaaliya marka yahuudda ayay calaamo u ahaan jirtay iyagaa sidaa u fadhiisan jiray gadaal dhabarka gadaashiisa geed dhinaca dhinacay haddii ay tahay marka iyada kuma jirto midigta hadday tahay ama labada gacmood ooda tahayna iyaduna waa inayna ku jirin ehm, marka laakiin eh, middantadaa uu hadda tilmaamayo oo dhabarka gadaashiisa in gacanta bidixdaa la geeyo oo iyada marka lagu cuskado taas mamnuuc weeyaan halaiska ogaado taasna marka macnaheeda waxaa weeyaan gaalada wixii iyaga calaamo u noqda ama xag diineed ha ahaado ama xag dhaqan ha ahaado tasarufaadkooda iyo dharkooda say wax cunaan say dharka u tushaan say dharka u xidhaan say u seexdaan waxaasoo dhan marka waa in laga fogaado wixii bay iyaga astaan u nooda waa in laga fogaado oo lagu khilaafo diinkeenna oo dhan wuxuu ku dhisan yahay gaalada khilaafkeedu ku dhisan yahay ahlu shirkiga khilaafkooda ayuu ku dhisan yahay baab aadaab اlmajlisi wاljlis meesha la fadhiya majliska la fadhiya iyo qofka lala fadhiyo ee kula wadaagsada majliska kula wadaagsada aadaabta uu kaa rabo iyo mucaamalka uu kaa rabo can ibni cumara radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu lahi sala allau alيyh waali wasalam laa yuqiimanna axadukum rajulan midkiin yaanu ka kicinin nin can majlisihi min majlisihi meeshii uu fadhiyay yaanu ka kicinin uma yajlisu fii haddana uu fadhiisto walaakin tawasacu watafasaxuu laakiin kala durka oo isu waasiciya isu waasiciye oo qof markuu yimaado idinkoo meel fadhiyay isku durdurka oo meel u baneeya ninkaas walaalkeena marka laakiin intuu isagu kiciyo qof waa inaanu meeshii fadhiisanin meeshiisi aanu bedelin oo kolkaa qaasib buu noqonaya waxaa kaloo iyaduna sida ah labadii qof oo isdhinac fadhida oo isku dhow oo aanu ka idan dalbin inuu dhexdooda isku soo tuuro oo uu kala sikiyo wa kaana ibnu cumara radi allahu canhuma idaa qaama lahu rajulu min majlisihi ibn cumar oo xadiidka aada ugu camal falaya sida caadadiisuba ahayd ayaa radi allahu canhu wuxuu ahaan jiray qolkuu meel intuu soo galo la fadhiya nin uu uga kaco oo ku ixtiraamo lam yajlis fiihi ma aanu fadhiisan jirin mutafaqu calayh oo wuxuu ka baqi jiray haybaddaa uu ka haybaysanayo ixtiraamka uu ku ixtiraamayo sababtiisa inuu yahay qof isagu ka kiciyo inuu ku noqdo ilaan isagu u horay mooyaane qofkaas meesha isagoo iska rabi laakiin moxamed ibn sirin radiallahu canhu nin taabici ba imaamho jaliil ah isagu kolkuu qof ku ixtiraamo sidaasoo kale u yeelo waa fadhiisan jiray ibn cumar marka waraciisa aad iyo aad u ahaayo warac daraaddi buu isaga ilaalin jiray ibnu sirin ficilkiisaasna isagu wuxuu ku cadaynaya inayn arrintan aynu xaraam ahayn wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul lah sal l slm qaal idaa qaama axadukum min majlis arrintan tadana aad ha loogu dhig lahaado waa arrin aad dicitaankeeda u badan tahay qofku markuu meel ka kaco ama madrase ha ahaato ama masjid ha ahaato ama kursi uu ku fadhiyey ee baska iyo xaflada iyo meelahaas ha ahaato ثuma rajaca ilayhi uu soo noqdo fahuwa axaqu bihi saalku xaq leh muttafaqu calayh hadduu calaamad sii dhigtana marka waa inaan laga tuurin calaamadaa laga tuurin haddii uu intuu fadhiya hadda weeyaan isagoo intuu fadhiyey dani ay qabatay ama soo weysaysan ama wax kale oo marka haddana ku soo noqonaya oo calaamad sii dhigtay calaamad in laga tuuro oo lasii fadhiistahayu mamnuuc weeyaan hadduu ku soo noqdona waa in looga kaco hadduu qofka marka hortii hore aanu garanaynin oo meel bannaan kolkuu arkay uu iska fadhiisto dadkii meesha joogay hadday u sheegaan oo yidhahan halkan waa la fadhiyaa waa inaanu dhihin maxaa nin maqan miyaa meel usii qabanaysaan waa inaanu dhihine waa inuu meel kale raadsado haddii aan loo sheegin intuu iska sii fadhiisto qofkii marka meesha fadhiya uu yimaado uu yidhaa ah, meeshaan anaa fadhiyeyna kolkayga waa inuu uga kobo aanu dhihin marka ada iskaga tagay ma anaa kaa waxba aanu dhihin kaas warka sidaas wey sharcigu in la ogaado waxaa dhacda xataa muxuu ahaaye wasaa'il muwaasalaadka basaska iyo kolkuu basku meel intuu istaago isagoo la hagaajinayo iyo waxay noqotaba ama meel kontaroliya oo dadka laga dejinayay iyo waxay noqotaba dadkii ay ka degaan goorta dambe ee lagu soo noqdo waxaad arkaysaa qofba mkaaboobayo e, oo qofba marka meel meesha uu arkayo e, uu la ficnaato iska fadhiisanayo mana aha marka qofba kursigiisii buu leeyahy qofba kursigiisii buu leeyahay qof walbaba waa inuu kursigiisii ku ekaado oo loo daayo qofba kursigii u fadhiyay rawahu muslim وعn jaabir bni samurةa radي allahu canhu qaala kuna إida atayna الnabiya sal ly slm waxaan ahaan jiray markaan u nimaadna nebiga sal اله alay slam jalasa axaduna xayثu yantahi qofka iyagu wuxuu fadhiisan jiray meesha kusoo dhammaado jalsada usoo socota weagaarka usoo socdo halka ugu dambaysa ee xalqaddu ay marayso halkaasaan fadhiisan jiray marka qof laga soo horreeyey oo marka intuu raggii dhex qaado xagga hore inuu meel ka hole doonayo kaasuu marka mid fiican ma aha intaa la iska ilaaliyo waxaa wariyey xadiidkan kadana abu daawuud oo tirmidiy wاlxaakim wa qaala tirmidina wuxuu yihi sida cadadiisu ay tahay xadiiثun xasan xadiidkuna waa صaxiix ligayrihi weeyaan صaxaxu اlalbaniy fi صaxiix اladab almfrad وعn abi <clears throat> cabdالlah سلمان الفاrسي رضي الله عنه سلمان بن عبدشhير الفاrسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه qاaل qاla رsuuل الlه صلى اه عليه وسلم laa يغتسل رaجuل يوم الجuمعة nin ma soo qubaysto maalinta جuمcadeed ويتطهر uu soo طahaaro qaato ma اsتطاaca min طهrin wuxuu kala طahaaro qaadasho ah ويدهن uuna soo subkado min duhnihi subagiisii uu kusoo dhaashado ow ymasa amuu taabto ismariyo min طibi beytihi gurigiisa tiibkiisa barafuun iyo wixii un yaalla uuse soo mariyo ثuma yakruju uu soo baxo salaada u soo baxo falaa yufariqu bayna اثnayn waa midaas hadda markaa middan baraarujinay uuna kala fogaynin laba qof laba qof oo iskala isgarab fadhida inaanu dhexdooda isku soo ciriiriyin ثuma yuصلii haddana uu tukado maa kutiba lahu wixii loo qaro ثuma yunsit uu dheg raariciyo u dhegayso idaa takalama alimaam markuu imaamka hadlee khudbeeyo qof sidaa ma yeelo ilaa ufira lahu waxaa loo dembi dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumcati اlأkhraa isaga iyo jumcada kale ee ka horreysay inta udhexaysay weliba ziyaadka talaata ayaan baa jirta saddex maalmood oo kale dheeraadkoodna waa lagu daraayo toban maalmood dembigood baa loogu dhaafaa rawaahu albukhaariy wuxuuna ku soo celin doonaa raqam alif wa mia wa arbaca wa hamsiin ayb marka inta uu ka ratibay balfeeriya marka dembigaas tobanka beriya loo dhaafayaa waxaa weeyaan waa qubays iyo isnadiifin mushaarabta iska soo dira iyo cidiyaha iyo kelkelada iyo wxee caday iyo iyo isaga oo isa soo carfiya bakuur noqotaya iyo barafuun noqotaya iyo bolbara noqotaya iyo waxay noqotaba iyo isaga oo mxua soo lugeeya weliba raasaa dhahansa inuu soo lugeeyo waxba aanu korin iyo isaga oo dadka aan aan dhib aan dhibin oo cidhiidhi iyo soo jeelid iyo kusoo joogjoogsi iyo dhexqaadid iyo aan ku dhibin aan laqwina la imaanin muxuu ahaye insaat la yimaada iyo cibaadaysi wixii alla u qoray inta imaanka soo baxdiisa ka horeeya وعn cمر بن شhعyب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qاaل laa يحل لرaجuل يفرق بين اثنين إلا بإذنهma qof uma banaana inuu laba qof kala fogeeyo oo kala durkiyo oo dhexdooda uu soo galo ilaa idinkooda meer halliga ahada meeshan meel ay banneeya in intuu yidhaaho ay u kala sikadaan mooyaane sida dadka badankooda ay yihiin inuu isku dhex tuuro ama mxua sijaaradiisa ama masalihiisa uu qab meeshii ka siiyo oo iska soo galo kolka qaarkood waa gujinayaaba oo si xoog u riixayaa dadka qaarkood taas oo kale iyo waxaa weeya qalad weyn weeya rawaha abu daawuud oo tirmidi wa xasan xadiidku xasan weeyaan ayuu leeyahay alimaam tirmidi radي allahu canhu laakiin xadiidka sheekh اlalbani xafidahu اllah wuxuu ka dhigayaa صaxiix buu ka dhigayaa oo wuxuu ku saxiix yeelay saxiix اjaamiع الصغيr وغayrih وفي riwaayaة لأbi daawuud وlaa yجliس bayna rajulayni ilا بإidnihima ay fariqu halkay ka leedahay waa ina ma fadhiisto qofku ma fadhiisto laba nin dhexdood ma fadhiisto ilaa idinkooda mooyaane وعn xudayfةa بن اليmاni رadي الله عanه أna rasuul الlah صلى الله عليه وaلي وسلم lacna man jalasa وسط الxalqة wuxuu nacladay rasuulka all slى الlaه عليه وaلي وسلم qofkii fadhiista xalqada eeraarka dhexdiisa fadhiista rawaahu abu daawuuda bisnaadin xasan biisnaadin xasan sidaasuu leeyahay sheekh sheekh الnawwi radي allahu taعaalى canhu وarضاه waase muxuu ahaaye صaxiix samea xadiidku ضaciif weeyan waxaa kaloo xadiidka wariyey أxmed iyo tirmidi iyo xaakim baa iyaguna wariyey oo sheekh الأlbani wuxuu ku sheegay ku ضaciifiyey ضaciif الjaamiع الصغير silsilaة الأxaadiiث الضaciifa ضaciifu sunan الtirmidi intaba waa ku ضaciifiyey sababtuu ku ضaciifaya waxaa weeyaan inqiطاc baa ku jira xadiidka kale xadiidka inqiطاc ayaa ku jira waxa weeyaan abumijlaskan xadiidka warinaya uu sheegi doono iyo xudayfe dhexdooda inqitaac baa ku jiro ninkaas abumijlas la yidhaaho muuna soo gaarin xudayfe wax kamaanu maqal marka xadiidka waa munqaطic warawa tirmidiyu can abi mijlas magaciisa laaxiq ibnu baa la yidhaahaye ana rajula wasada qacada wasta xalqa nin baa wuxuu fadhiistay xalqad bartankeed buu fadhiistay faqaala xudayfatu radia allahu canhu xudayfa wuxuu yidhi malcuun عalى lisaani mxamedi slى الlaه عalيه walي slm mise wuxuu yihi lucina عalى lisaani mxamedi slى الlaه عalيه walي slm man jalasa wasطa الxalqة qala التirmidiyu xadiiث xasn صaxiix walaysa kama qaal bal huwa xadiiث ضaciif kama sab وعn abi abi سacيid الخdري radي الله عanه qala samictu rasul اlah صل ل sلم yquul khayru الmajaalisi awsacuhaa majaalista waxaa ugu khayr badan ka ugu ballaadhan ee ugu weyn ee la kala durko ee meel laisu banneeyo ee heeraarkiisa aan lasoo koobin aan hoosta laga soo gelin qofka mudariska ama muxaadirka aan hoosta laga soo geline derbiyada iyo gadaal loo fadhiista gaar ahaan waktigan kada oo codku uu meel walbaba gaadhayo oo mikrafoonna ay jiraan waxaa aada iyo aad caado u fool xun ah dadka qaarkood inay ninka xadarada jeedinaya iyo qofka darsiga akrinaya iyo hoosta ka soo gelaya aanu iyagu iyo muxuu ahaye wata meesha isku soo ciriiriyaan taasu marka waa xun tahay waa in la kala durkaayo majliska la waasiciyo xadiidkuna waa صaxiix صaxiix الjaamiع الصغير waa silsilaة الأxaadiiث الصaحيixa ayuu ku sheegay rawahu abu dawuud biisnaadin صaxiixin calى sharطi الbخaarي waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan waxaa kaloo isla wariyey أحmed والbخaariي في الأdب المفrad والxaakim والbayhaqiyu في شhucab الإimaan ayaa wariy bazaar ayaa isna wariyey والxaakim والbayhaqiyu في شhucab الإimaan can anas marka xadiidku shaahid kalu kaasuna u noqonayaayo abu saciid iyo anas baa labaduba wariyey wa can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lah sl ly slam man jalasa majlisan fakafura lagatuhu kan kadana marka waxaa la yidhaahaa khitaamu lmajlis baa la yidhaahaayo majliska wax lagu khatimo wey dikri lagu khatimo oo wixii xumo ahaaye majliskaa qofka ka dhacay ka tirtiraya haddii uu majliskaasu majlis khayr u ahaayo wax aanu ka dhicinna u xifdiyayo oo khayrkii uu maxfuud u noqonayo waa in aad iyo aad marka loo kanna loo firsado loogu camal falo sidii loo sheekaysanaya loo qosqoslaayay oon haddii lagu kala yaaco waxay noqonaysaa tahdiidkii hadda kahor aan soo marray oo alle subxaanahu watacaala qofkaasu dakan uu ka galay mise naqsiba xagga diintiisa ka galaydii buu soo gelaya marka waxaasoo dhan waxaa tirtiraya hadduu hortii hore intii meesha uu fadhiyay ee la sheekaysanaya uuba ilaawo oo laqwi iyo waxyaalaha ay meesha ka soo galeen oo dikriga alle u ilaaway inuu kolkuu ka cahiyo intuunan weli kicin ku khatimo dikrigan kada soo socda marka wuxuu leeya man jalasa majlis fii majlisin qofkii majlis fadhiisto oo fakahura fiihi laqatuhu buuqiisu uu bato iyo kaftankiisa iyo sheekadiisa iyo qusalkiisa waxaaso ay bataan faqaala uu yidhaaha qabla an yaquuma min majlisihi dalik in majlistiisaa ka kicin سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an لا إله إلا anta أستغفرك وأتوب إليك intaasu ilaah yaraanteeda bal fieriy intuu maanta fadhiyey iyo wuxuu ku hadlaayey iyo farabadnidooda intaas keliya miyuu kari waayaya qofkii subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk qof sidaa yidhaaha ilaa gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa kaana fii majlisihi dalika wixii majliskiisa isaga ah ka dhacay ee lagu iyo maalayacni iyo dembi iyo waxyaalo ahaa waa loo dhaafaya waa laga tirtirayaayo majliskiisiiba u nadiifinaysaa rawaahu التirmidي وqaala xadiiثu xasanu صaxiix wa huwa kama qaal waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxu alalbani fi صaxiix الjaamiع الصغيr وعn أbي برزة رضي الله عنه qال kاna رasuل الlه صلى اه عليه وسلم yqul بآkhرة yaعni في آkhiri cمrihi gadaal bu wuxuu ka dhihi jiray أwl hore wuxuuna dhihi jirin uu gadaal la yimid oo آkhir cمrihi bu wuxuu dhihi jiray إida araada an yaquuma min almajlis markuu doono inuu majliska ka kaco waa intii loo soo waxyooday yani waxyiganka lagu soo degay dikrigan loo sheegay wixii ka dambeeyey weeyaane buu wuxuu dhihi jiray subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk saasuu dhihi jiray faqaala rajulu nin baa wuxu uhi ya rasuul allah inaka lataquulu qawla ma kunta taquuluhu fيma madaa adigu waxaad dhahdaa qowl oo awal hore aadan dhihi jirin qaala markaasuu yihi dalika kafaarat lima yakunu fi lmajlis kaasu wuxuu kafaara gud u yahay wixii dhacaya ee majliska isagaa ku dhacaya ayuu kafaara gud u yahay rawahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey wadaarimi ayaa wariyey waana xadiid xasanaho xasanahu sheikh اlwaadici fi صaxiixi اlmusnad wda warawaahu xadiidkan kadana waxaa isna wariyey qowlka nebiga salى الlaه عalيه wali wasalam uu ku camal falaya alxaakimu abu cabdillahi naysaburi fi fi lmustadrak kitaabkiisa mustadrak calى صaxiixayn la yidhahdo yuu ku wariyey an caaishata min riwaayati caaishata radi allahu canha yani min riwaayati abi barza maaha abu barza aslami buu kii hore ahaa wa qaala wuxuuna yidhi alxaakim صaxiixu اlisnaad xadiidku waa saxiix isnaad waana sidaa uu sheegay waa xadiidku waa saxiixu isnaad صaxaxahu اlalbaniyu fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa صaxiixi sunani mxuu ahayey النسائي oo isaguna xadiidka wariyey وkadalika صaxaxahu الشheikh الwaadعي في صaحيiح الmsند xadiidkan kada marka waxaa jira isaguna riwaayado kale buu leeyaho waxaa ka mid a riwaayad oo dhahaysa man qaala subxaana اllahi وبxamdihi subxaanaka allahuma وبxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka وatuub ilayk subxaana اllahi وبxamdihi awalka kaga daray qofkii sidaa yidhaaha fain qaalahaa fii majlisi dikrin kaanat kaطaabac yudbacu calayhi majlis dikri iyo khayr ah haddii uu majliskaasu ahaana waxay u ahaanaysaa shaabad oo kale ba u ahaanaysaayo tabdiil iyo inuu naqsigalo iyo bay ka xifdinaysaa waman qaalahaa fii majlisi lagwin kaanat kafaaratan lahu waxaa kaana wariyey النasaaئiyu wاlxaakim can jubayr bni mطcimin radia allahu canhu waana صaxiix saxahu alalbaniyu fi صaxiix اjaamiع الصغيir waa silsilaة اأxaadiiث الصaxiixa marka kana waa la heli karaa in intaa lagu daro la yidhaaho subxaan اllahi subxaan اllahi wbxamdi subxaanaka allahuma sidaa la yidhaaho inta awalka lagaga darana waa la heli karaa xadiidkan kada wuxuu leeyahay xadiidkan qaybtiisii hore xadiidkan qaybtiisii hore ee ahayd riwaayadii abu barzة الأslami ayaa wuxuu leeyahay sheekh cabdالcaزiز رabax isagu wuxuu leeyahay sanadhu xasn وأkhrajahu الxaakim min xadiiثi abi barزة وmin xadiiثi raafic bni khadiij وmin xadiiثi jubayr bni mطcim walam najidhu min can caaئiشha saas isagu leeyahay xadiidku marka waa xadiid xasana buu leeyaho waxaa laga wariyey xaakim iyo abu daawuud baa wariyey oo waxay ka wariyeen min riwaayati abi barza iyo min riwaayati raafic bni khadiij labadaasay ka wariyeen iyo iyo min riwaayati jubayr ibni mطcim saddexdaba laakiin xadiidu caaisha isagoo ah ma aanan ka helin buu leeyahay sida uu uu sheegay alimaam الnawowi min riwaayati alxaakim ma aanan ka helin laakiin waa jiraayo alxaakim الnaysaburi waa uu wariyey xadiidkan kada isaga ka qarsoontay kolkuu baarhayay mooyaane xadiidku saxiix weeyaan kadalika xadiidkan kada waxaa kaloo wariyey الطبراني عن بن cمر عن بن cمر وبن مسعوud رضي الله عنهم oo isaguna waa صحيiح صحaxه الألباني في صحيح الجامع الصغير intaasoo dhan oo xadiiثiiba marka oo صaxaabadaas ay wariyeenba arrintana isku waafaqday وعن بن cمر رضي الله عنهما قاaل qلma kاna رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم waa أdkaarta mجliskay tanuna ka mid tahay wax yar buu rasuulka alla slى الlaه عليه وسلم ka kici jiray min majlisin majlis uu ka kici jiray xataa yadcuwa bihaaؤulaaءi dacwaat ilaah uu ducooyinka ku baryo wax yar buu kici jiray isagoo ducooyinka ku baryane laakiin inta badan ducooyinkaasuu ku baryi jiray oo naftiisa iyo jurasadiisaba uu ugu ducan jiray ducadaasuna marka waxay allahuma اqsim lanaa min khashyatika maa taxuulu bihi baynana wa bayna macaasik allow nooga qaybiyo naga sii alla kacabsigaaga cabsidaada allow naga sii waxaad ku kala celiso annaga iyo macsiyadaada wa min طaacatika maa tuballiغunaa bihi jannatak taacadaadana allow nooga qaybiyo naga sii wax jannadaada aad nagu gaadhsiiso wa min alyaqiin yaqiintuna waa iimaanka kaamilkaa weeyaane shaki iyo aan taradud aanu ku jirine waxaad naga siisaa maa tuhawinu calaynaa masaa'iba addunya wax aad nagaga fudaydiso musiibooyinka adduunyada oo kolka musiibo addunya nagu dhacdo jazac iyo agagixi aanu nagu dhicin inay nala fududaato oo sabr mxuha nagu siiso masaa'ib اdiin hadda marka ma aanu ku dilo masaa'ib اdiin iyada in laga alla baryado mooyaane oo waata xadiidka inta soo socotaaba musiibat musiibo xagga addunya aakhiraha inay ku dhacdo iyo xagga diintiibuu ka alla baryanaya mooyaane allow masaa'ib masaa'ibta diinta nagu nagu eh, mxuu ahay nagu raaligeliyo nagu sabirsi isagu ma aha allahuma maticnaa biasmaacina allow noodaa mxua biasmaacinaa wa absaarina maqalkayagii araggayagaba noo reeb wa quwatina iyo tabartayadaba tabarta xagga xawaasa iyo xagga mashiga iyo mxuu ahay waxaas oo dhan xagga caqliga iyo wajcalhu lwaariثa mina ka noogu dambeeya allow ka dhigo kolkaan dhimanayno una iyagana aan la weyno wajcal sa'ranaa calaa man dalamana allow aarka yagana yeel qofkiina dulmiye oo yani nooga aaragud wansurnaa calaa man caadaana naga taageero naga gacansii qofkii nala collooba walaa tajcal musiibatanaa fii diinina musiibada iyadana xagga diinta haka dhigin musiiba kollay tii dhacaysa weeyaane xagga diinta allo ayna nagaga dhicin tii dhacaysa xagga adduunka ay noqoto kolkaasna nagu sabirsiin walaa tajcal iddunyaa akbara hammina hallow adduunyadana ha ka dhigin waxana murjiye aan ka fakiro ka ugu weyn walaa mablaqa cilmina cilmiga iyago tuu gaadhana ha ka dhigina cilmiga iyagu iyada unay ku koobantaha wax aakhara aanaan waxba ka aqoonno jaahiliin xagga diinta aan ka dhahay allow hanaga dhigin walaa tusallit calayna man laa yarxamuna hallow hanagu dirin qof aan noo naxariisanaynin cadow aan noo naxariisanayn allow hanagu sii daynin rawaahu الtirmidi wa qaala xasan waana sidaa u sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu اlalbani fi صaxiix jaamiع الصغيir wa صaxiixi اlkalimi الطayib marka nebigu salى اllahu عalayh waali wasalam sidaasuu marka ku ducaysan jiray salawat llahi wasalaamuh عaleyh waxaa marka waxa nebigu salى اllahu عalيه waali wasalam xagga diinta ayuu ducadiisa u badiyey qof walibana marka waa sidii ahay weeyaan qofkii dunyawi ahee shuqul aakhire waxba ku lahayn xagga diinta aan ka fakeraynin musiibada adduunyada alla weyna adduunyadiisu ka fakiraayo adduunyada xaggii dhibaatad wixii kaga dhaca waa waa la cuslaanaysaa xagga diintiisana waxaa laga yaabaa inaanu waxba aanu kaba soo qaadin sida muxuu aha nin oo nin shaacir ahaay oo salafkii ka mid ahaa ridwaan ullaahi calayhim ayaa wiilkiisa isagoo la dardaarmaya ayuu wuxuu yidhi wuxuu yidhi abunaya ina min الrijaali bahiimatan fii suurati الrajuli الsamiici الmubsiri faطinu bkuli musiibaة fii maalihi waidaa usiiba bidiinihi lam yaftun lam yashcuri wiilkaygiiyow waxaa ragga ka mida buu yidhi bahiimo neef xoolo ah oo u eg nin bani aadam suuraddii oo wax maqlayo wax arkayo suuraddii leh laakiin qalbigiisu qalbi uu yahay dameer ama muxuu ahaaye ama dibi wax sidaas uu yahay wixi musiibee xagga diinta xagga adduunyada kaga dhacdana aad iyo aada ugu feejiganoo fahmaaya waxali yaray hadday ka dhimaato waxa shilin yaray hadduu ka khasaaro ka korboonaya xagga diintiisa hadday musiiba kaga dhacdana aan dareenbaba lahayn walciyaadu billahi min haa-ulaa dad noocaasa baa jira marka وعn أbي هurayرaةa رadي الله عanه qala qala rasul lah صل ly sلم ma min qowmi yaquumuuna min majlis ma jiraan niman oo majlis ka kala kaca laa yadkuruuna allaha tacaala fiiha layna ku xusin ilaa hadday rag sidaasay dhacaanna qaamuu can mihli jiifati ximaar waxay ka dareereen oo ka kala kaceen wax la mid ah dameer baktigii dameer baktigii iyagoo kor fadhiyey oo cunayay maalan oo kolka markaas sidaa kolkay ka dhargeen ku kala dareeray oo kaleba xaaladooda la mid tahay si ay qofka eh, qof dadka noocaas oo kale ah xaaladooda u fool xun tahay oo curfiga iyo xisiga ugu xun tahay sidaasi alla